بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirka waa kii soddonaad ee ka mid a min kitaab alraddi cala aljahmiya lidaarimi raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu sheekhuu kusoo raxmat ullaahi tacaala calayh wuxuu sheekhuu ku soo jiray ilaahay subxaanahu wa tacaala in loo sugo sifatu اlkalaam oo ilaahay uu awood uu ku hadla leeyahay mid awoodeed iyo mid ficilba oo u mutakalim yahay addoommihiisa axadkuu doona rabbi uu la hadlahayo qaabkuu doona iyo xilliguu doonaba sifadaana ay sifatu kamaal tahay wax naqsina uusan ku jirin ayuu sheekhu soo waday adiladeedii min alkitaabi wasunna ayuu soo sheegay iyo aqwaalu saxaabati wataabiciin tafsiirkii qataadana u dambeeyey marka adiladaasuu tacliiq yar oo laga yaabo inuu dheeraadaba sheekhu saari doonaa in sha allahu tacaala qaala abu saciid raximah اllahu tacaala wuxuu yihi fahadihi qad ruwiyat axaadiian waa la warshay wa akaru minha maa yushbihuhaa iyo mid ayada ka badan oo lamid aba waa la wariyey marka mima inay miintii koobaad go-antaad moodaa waxaa dhici kartaba wa akaru minha ayada wax ka badanna maa yushbihuhaa waxyada shabaha weeye kulluhaa dhammaanteed middaa iyada ka badanee lamidka ah iyo inta anugu hadda aan soo sheegay aan soo wariyey imaamku siduu leeyahay kulluhaa dhammaanteed muwaafiqatun waxay waafaqsan tahay oo la janqaadaysaa likitaab illaahi fi liimaani bikalaam illah kitaabka ilaahay aayadihii ku yimid ee tusahayey in la rumeeyo hadalka ilaahay walowlaa makhtaraca haaulaai zaa'iqa haddaysan luun jeexan lahayn qolyaha dhumay min hadi اlukluuطaat sheekadan raqiiska ah iyo wlmacaani afkaartan bilaashka ah ukluuana dhowr goor baynu soo looga jeedo yaruduuna ayagoo ku radinhaya bihaa macaanida iyo sheeka berlaydaas sifaat illaahi subxaanahu wa tacaala ilaahay tilmaamihiisa wayubadiluuna biha kalaama hadalka ilaahina ay ku doorinhayaan taa haddaysan jiri lahayn lakaana maa dakara allaahu wuxuu noqon lahaa wuxuu rabbi sheegay min daalika oo aayadaha iyo axaadiidta ku saabsan iyo adilada ku timid guud buu ka hadlahayaa laakiin intii uun kitaabka ku timid keliya ku fillaan layd buu sheekhu leeyahy laakiin aafadu maadaama ay timid waxay u baahatay aayadihii axaadiid la raaciyo aahaaru saxaaba la raaciyo aqwaal اtaabiciin nadar macnawi ana la raaciyo oo macquul min annas ah naskii wixii laga fahmay oo caqli ah aadamahuna uu fahmi karana lagu daro lakaana wuxuu noqon lahaa maa dakara allahu ilaahay wuxuu sheegay min daalika arrinka oo ka mida aayadaha ku saabsan kalaamka ilaahay fii kitaabi kitaabka rabbi uu ku sheegay kaafiyan mid ku filan lijamiici اlummati ummadda idaylkeed maca annahu isagoo kaafin shaafin ah isagoo fii nafsihi ah xaqiiqat اlamri marka loo yimaadana aayadahaasi ruuxa muslimku waaba ku filan yihiin waana bogsiinayaan ilaa limuta'awilin mid leexinaya aayadaha mooye am dalaalin dhunsanba mooye aw amase mutabicin raacaya riibatan shaki iyo waxaan diindaro ah daba jooga intuu shareecadii ka shakiyey oo qur-aankii ka shakiyey ayuu marka shakigiisii ka diin dhaganoo daba socda kaasaa marka ayadaha aysan ku filayn hoosta wadaadku wuxuu leeyahay limuta'awilin daallin inay tahay baa sawaab aada moodaa buu leh walacalla sawaab inuu hadalku ahaa maca annahu kaafin shaafin ila limuta'awilin daallin manaha macnahaasi mar haddaan nusadii uu wax ka taxqiijiyey uu dalaalin ku sugan yahay wej caribana loo heli karo waxba looma baahna inaad tiraahdo waa khata waana sawaabku sida kale maxaa yeeley inay mubaalaqaadtaha laga yaaba dalaalku inuu yahay alwaصfu biاlmasdar liأjli اmubaalaga wاtakhiir baa dhici karta wayna ku timaadaa luqada carabeed oo waxaad dhihi hada maaun dalaal biyuhu markay badan yihiin meelay ka socdaan iyo meelay u socdaan aad kala garan weydo iyo jihadooda oo ay kaa asadiyaan baa maaun dalaal la yidhaahdaa marka ninkan maadaama uu dalaalkiisii iyo baadidiisu ay badan tahay inuu sidaa sheekhu mubaalaq ahaan oogu tilmaama laga yaabaa marka macno malah ilaa limutawilin alaalin ilaa limuta'awilin dalaalin daalintaan ka naqaashaya aniga idaafada ma rabo daalintaan ka naqaashaya muta'awilin xataa uu ku xarakayso ma aragti labu kugu dhigo hoosta asagu taa lab ku dhig taa dalto ka dagaalamaya ilaa limutaawilin dalaalin haddii sidaa asagu uu sheegay lashidaankoo oo labadaba mxuu ahay la tanwiiniyo macnuhu sax buu noqon dalaalna waa sax mutaawilna waa sax dee laisku idaafeeyo nin baadi awishay wey nin baadi awishay ooma baahno marka ta'wiil kale nin baadi awishoo baadi ka diin dhigtay u qiil raadinhayo u jid bixinaya taana marka way saanta haddii idaafada la maro haddii la tanweyni hadii la idaafeeyaba ereygu waa saxan yahay sheekhu wuxuu yidhi faxiina ra'aynaa daalika markaan aragnay aayadihii rabbigay inay nimankii garab marahayaan oo qur-aanka ay ka boodahayaan allafna haadihi اlaaahaar aataartanaan ururinoon jamcino wey hadda waan sukeennu sheekhu ujeeda isu dunnay can rasuuli rasuulka ilahi ka timid iyo wa asxaabihi wاtaabiciina min bacdihim aaaartii iyo axaadiiii ka timi suubanaha iyo saxaabada iyo taabiciinta ayaan ku biirinay aayadihii qur'aanka ahaa ee tusahayay ilaahay inuu hadal leeyahay oo u hadlahayo liyaclama suu ogaado man baqiya min annaas dadka intoodii hadhaysay u ogaadaan anna man madaa min alummati ummaddii inteedii tagtay hore lam yazaaluu inaysan ka zuulin yaquuluuna fii dalika kama qaala allahu caza wajal inay leeyihiin fii sifat اlkalaam sida ilaahay uu kitaabkiisa ku sheegay bay ummadda hore ku tagtay saasayna qabtay idinkuna tubtaa qaada ayaan ka rabaa inaad fahamtaan laa yacrifuuna lahu garan maayaan aayadaha ku yimid macnahaas ta'wiilan fasirid hayra maa yutla min daahirihi fasirid aan ka ahayn waxaa kuu soo degdegahaya marka la akhriyo aayadda akhrinta aayadda markaad saa carabka u mariso luqadan aad taqaano macnaha kuu soo degdegay macna aan ka ahayn ma aysan ku fasirin jirinbu oo muxuu yahay annahu kalaam الraxmaani subxaanaه wa tacaala ay ilkalaam waa kalaam الraxmaan ee ma aha kalaam makhluuq ah oo bini aadam ama axad kale oo makhluuqa u leh xataa nabaqa ilaa ay soo biqleen oy soo baxeen haؤulaaءi اladiina اqtarabuu liraddi kitaab اllahi wa tacطiili kalaami wa صifaatihi اlmuqadasaةi bihada اlغluطaat wuxuu ihi sheekhu ilaa ay soo boodeen kuwan u dhowaaday iqtarabu liradi kitaab اlahi saraaxatan buu ujeedaa ila hadda kitaabka rabbi way radiyeen tawiilan wa taxriifan laakiin raddu takdiib oo jaxdi cad ah bay u dhowaadeen buu sheekhu ujeedaa inay kitaabka ilaahay sanka ku dhuftaan oy celiyaan wa tacdiili kalaami hadalka rabbina ay meesha ka saaraan iyo wa tilmaamaha rabbiga almuqadasati dahirayd bihada luqluuaati tafsiirahan iyo sheekooyinkan baailka ensan lahayd allatii taasoo low daharad hadday muuqan lahayd calىa cahdi rasuulilah xilliga nab sal slm iyo wa asxaabi xilligay saxaabadiisii joogeen maa kaana ma noqdeen sabiilu man yudhiruhaa ninka muujinaya bidacdaas iyo ta'wiilaadkaas iyo ukhluuطaadkaas baynahum bayna asaxaaba ilaa ka sabiili ahli اriddati qolyihii ahluridada jidkoodin bay marin lahaayeen ahluridadii curaniyiintii iyo qolyihii cali gubay iyo reer bani xaniife iyo musaylamat alkadaab iyo tolkii halkaa un bay marin lahaayeen laakiin waxaa weeye saxaabadii waa tagtay taabiciinna waa tageen xilli dambe oon islaamba tabar badnayn islaamkii sunniga ahaa ayay soo boodeen dowladihii tirin ay talin hayeyna ayan sunno iyo bidca danba ka lahayn bal badankood bidcadayba wadeenba dadkana ku layn hayeen awaluhaa khuluuaadka tii u horraysa waxaa weeye waxyaabaha ay nimanka keeneen haadihi alkalimatu almalcuuna weedhan lacnadan allatii taasoo faaraquu biha ay ka baydheen kagana tageen oo ku faaruqeen jamiica ahli الsalaa dadka tukadoo dhan bay ku baalmareen faqaaluu waxay yidhahdeen jahmiyu kalaam ullaahi makhluuq hadalka ilaahay waa shay la khalqo la abuuro sida aadamaha loo abuuray yidhaahdeen ciyaada biاllah wuxuu idhi sheekhu wاlxujaju calayhim adilada iyo garta ayaga ku dul fadhiisanaysa ee qabanaysa min raddi maa ataw bihi ay fii raddi maa atow bihi waxay la yimaadeenee bidacda ah radinaysa maa dakarnaa min kitaab illah warawaynaa min ahaari rasuulilahi faman bacdahu adilada radinaysa iyaga qabanaysa waa maxay waa aayadihii aan soo sheegnay axaadiidta aan soo warinay aaaarti ka timid rasuulka ilaah iyo saxaabada iyo cidda ka dambaysay adilada waa badan tahay marka wuxuu rabaa inuu ku yidhaahdo bidacdooda laba daliil baan ku naqdinaynaa daliilka koobaad waa daliil naqli ah daliilkii naqliga ahaa waan soo hormariy kuri sheekhu waa aayaad min kitaab illaah ma dakarna min kitaab الlah وarawaynaa min aahaari rasuul iyo axaadiiثi nebi mxamed faman bacdahu min aلصaxaabati والtaabiciin hadihi اadila الnaqliya waxay tusaysaa ilahay inuu sifaة اkalaam leeyahay kuna tilmaaman yahay sifo sharaf lana ay tahay kariima ah ilahay in laga dhartirana macnaheedu ay tahay ilahay oo la inkiray oo la dafiray subxaanaه wa tacaala taasi waa daliilkii naqligaha aladila اlcaqliya waa maxay almacquul min الnas adiladii naqliga ahayd macnaha iyo nuxurka laga fahmaya caqligu kutusahayo hadduu sheekhu bilaabahaya way iska kooban tahay waana adilo fiican wuxuu ihi sheekhu uma intaa kadib bacda daliil الnaqli calayhim dushooda waxaa ah xujaju kaiiraة min اlkalaam min alkalaam ay min الnadar min الnadar bu xujooyin fara badan oo muxuu ahaay caqli ah alkalaam huna wuxuu ujeedaa xujaj caqliya iyo wالnadar wاlاstidlaal laa nuxibu ma jeclin buui dikra kaiirin minha in badanoo adilada naqliga ama istidlaaliga nadariga inaan sheegno ma jeclin buui maxaa yeele takhawufan cabsi aanu ko cabsanayno allaa taxtamila inay xamili weydo quluubu ducafaa innaas dadka taagta daran xagga fahamka iyo fahmada inay qalbigooda xamili waayaan ka baqayaab waa runtaade ilan xadiu nnaasi maa yacrifuun aturiiduuna an yukadab allah warasuuluhu wadaadku waaa maxaa geliyey daarima mawaalan yahay meeshaa kore muxuu u laacay arkasaa muxuu ugu dhigay waxaasuu sheeku ka cararhaya laakiin haddaan hoos u dego mar horaa niman kala bixilbu daarim kule ramat ullahi tacaala aleyh walaakiin ase yeeshee yakfi waxaa ku filan man nadara fii ma dakarna ruuxii eego oo dhugta wixii aanu sheegno min kitaab illahi min adilati kitaab illahi ka mida min aayaati kitabillah cafwan warawaynaa aanu warino min hadi aaaar min hadi alaxaadiid waxaa ku filan an yaclama inuu ogaado أنa mkhaaلaفaةa haaulaaءi kuwa garamariday garab mareen lilummati ummadda qadiiman horaan iyo waxadiian haddaba haabitun waa sugan yahay waa arin jirta wuxuu leeya sheekhu warku haddaad wax kala garan weydo waxaad qalbiga ku ridataa nimankan inay garab mareen ummadda islaamka ah inay ka leexdeen ariiqii iyo tubtii saxaabada jidkii taabiciinta kalaamki ilaahay baal mareen sunnadii ku tunteen horta intaa baldhabdhe oo qabso ayib haddii la gooyo mxuu ahaa mxuu ahaa annadaana waa iska ficlaan lahayd an yaclama mukhaalafata haulaa lilummati qadiima wa xadiian la inaad ogaato kuwa inay khilaafeen ummadda teedu horreysayd taydhibba mal lakin saa ku dah fayaquul intaa markaad ogaato inay garab mareen saxaabo iyo taabiciin iyo rasuulkii diintina ay ka boodeen waxaad tidhaahdaa war anugu waxaan aaminsanahay dad baa iiga horreeyo islaam baa iiga horreeyo saxaaba iyo taabiciin baa ka diindhiganayso ku dhimatay adugu waxaadan balaaye la timid yaa kaaga horreeyey yaa kugu sheekh ma ibliis baa kugu sheekh iyo shayطaan xaggeed ka keenta balaayada intaa ku qabo ku yidhi fa yaquul lahum wuxuu ka hor ruuxa muslimkaa wajadna allaha tacaala warasuulahu ilaah iyo rasuulkiisi baanu aragnay iyo walummata bacdahu iyo ummaddii rasuulka ka dambaysay samowhu ayagoo ku magacaabay qur'aanka kalaam allah qur'aankan waa kalaam ullah bay yidhaahdeen muslimiintii nabigii ilaahay baa yidhi rasuulkiisii baa yidhi rasuulka ardadiisii baa tidhi iyo xertiisii ummaddii ka dambaysay baa tidhi wa zacamtum antum idinkuna waxaad ku andacooteen annahu khalqullah qur'aanku inuu yahay uun ilaahay horta ma kala baxnay ha sinisada waa la kala socaay bal xagga inoo kala dhiga fakafaa bihada mukhaalafatan lilaahi walirasuuli walilummati min bacdihi taasaana ogu filan weeye nimanka sidaa yidhi mukhaalafatan lilah ilaahay garamaridii iyo khilaafidii walirasuulihi rasuulkiisu ay garamarin ay khilaafeen walilumati min bacdihi iyo ummadii subanaha ka dambaysa aw amase ituu la imaada فيihi bkitaabi naaiqi i'tuu fiihi bkitaabi naaiqin aw aaaarun aw aaaarun tuwaafiihi ba anay ii dhigan aw aaaarun ma aaaar baad haysataan aw aaaarun adila miyaad haysataan way tuwaafiya u dhiganta sheega anagu soo sheegnay oo bkitaabi naaiqin min kitaabi naaiqin aw arin mxuu ahay aharin can rasuuli lah sal slm saasoo ku fiiclaan lahaydaaartaa markaad kitaab hore la dibdhigo lahoos dhigo dhiba ma laha taa hore aaaarta hore ku xadfi baad moodaa saasa haddaanay dhigaan laakiin wadaadka kale asagu wuxuu qoran hayaa awitu eh, awitu fiihi ay fii ma dakartum zacmigiinna waxaad la timaadaan aad sheegateen bikitaabin naatiqin la imaada aayad tusaysa inuu qur-aanku makhluuqa keena aw aharun la imaada can rasuulilaahi ka yimid aw aharin la imaada can rasuul xadii tusaya la imaada aw aharin can axadi min ahli اlcilmi ama xadii iyo ahar can الصaxaabati wataabiciina keena oo ah ku saabsan annahu qur'aanku makhluuqu inuu yahay ama annahu kalaamka ilaahay makhluuqu inuu yahay walan ta'tuu bihi abadan mana keeni kartaanba weligeedba aayadna heli maysaan xadiidna heli ma aggee laga keeni ayb waa tii uu ku soo sameeyey maslaة الاstiwاء iyo alculuw markay markay wax kale waay maxay keeneen xadiis mawduuca muxuu arbacatu amlaak waad soo marteen baan sidoo kale uu sheekhu u wuxuu ihi wa kayfa ta'uruuna alkufra can rasuulilah say u dhici kartaa inaad ka soo orguurisaan gaalnimo rasuulka ilaahay ta'uruun ay tanquluun alkufra can rasuuli llahi sal lay slam wa asxaabi rasuulilah iyo asxaabta nebi maxamed iyo wa ahli اlislaami bacdahum iyo muslimiintii ka dambeeyey maba dhici karta wey waa istifaab inkaari ah maba dhici karto wey inaad gaalnimo ilaahay ka soo guurisaan cafwan rasuulka ilahay ka soo guurisaan oo saxaabada ka soo guurisaan gallada maxay tahay inay yidhaahdeen qur-aanku ama kalaamka ilaahay waa makhluuq ma dhici karto isku lugayn halkaas ku qabo horta intaa ma fahmi weyda buui haddaad si kastaba u dabiin u tahay oo fahmo xun tahay intan ma garan weyde war annagu waxaan aaminsannahay aayad baa kan ka tidhi oo xadiid baa kan ka yidhi oo aataaru saxaaba tan ah ayib halkaasaanu taagannahay balaayadan aad la timid warniyo u abte meel gee bal meel un geli ma gelin kara hadde ilaahayna lama hostegi karo rasuulla warkiiba jooji saxaabana iska badaa marka waa inuu yidhaahdo wa loqloqdo tii buu u gudbay sheek wuxuu hi fadahaba bacduhum barhkood baa waxay dooneen ama wuxuu gudagalay yaxtaju inuu xujaysanayo bitafaasiira maqluuba tafsiir aayadaad oo dabagedisan tafsiir aan soconayno dibdib u soconay wa bimacaanin xujooyin ama aragtiyo laa asla laha aan abtir ku lahayn min kitaabin ay fii kitaabin walaa sunnatin walaa ijmac ila alkufra yaqiinan meel ay abtir ku leedo ay geli karto oo barayska loo gelin kara ma jiro kole kitaab ilahay baan meel looga helaynin axaadii baan looga ijmac waxaa looga heli karaa abtir oy gashaa baabka gaalnimada daarimi markaa wusha hoos buu dhigahaya sheekhu wuxuu ihi qultu libacdihim aan kuu caddeeya barhkoodba waxaan ku idhi dacuu ka taga hadi اlkhluuطaat war maran habaabinka habaabkan iyo mxuu ahaayey sheeke berleyda ka tag khluuطa waan soo sheegnay waa waxa aad xujo moodaysa ama gar garna aan ahayn lagu dhumo caamada lagu duufsado waa sheeko raqiisoo makasta iyo indheer magaratada lagu duufsado sheeke berle iska daayo oo allatii taasoo wuxuu hi naxnu anagu bihaa ayada aclamu minkum idinka naqaan annaga idinka naqaan baasha haddii la hoos loo dhigana waxa waa naqaanaa laakiin niman yog aan rag ku kala baxaan ku kala baxan walan yunazilakum اllahu ilahay idin dejin mahayo min kitaabi ay min macrifati kitaabi kitaabka ilaahay aqoontiisa iyo garashadiisa bilmanzila daraja rabbi idin dhigi mahayo allatii yuctamadu fiiha calaa tafsiirikum rudbo iyo darajo tafsiirkiina iyo taawiilkiina lilkitaab la cuskado annaguna idiima ogolin ilaahayna idima ogola marka waa sidaa daye ilaahayna nama odhan bu nin cabdilxis ma ogolaan karo sayidku soosaama dhih nin aqdaamo faranjia ah muxuu yidhi ama ama aalada u sida ama awrka u rara ama wilaala ama adhigaba u qala ashahaado been iyo islaannimaha lagu dhaqo ilaahayna nama odhan anna ma ogolan kara marka siduu ku leeyahay halkaasuu kuu taagan yahay war darajo iyo rudbo aad waxaad sheegtaan la cuskado oo tafsiirkiina lagu dhago oo culmo laydin ictibaariyo annaguna ma ogeli ilaahayna idama sininbu awma se yuqbalu loo raariciyo fiiha ay shayun min aaraa'ikum ay fiiha fi lmanzilo wey ayib shayun min aaraa'ikum iska daa marka iskabadaa tafsiirkii xataa darajo ma haysataan ijtihaadkiina caadiga ahaa loo dhegraariciyo la aqbalo ila wadaadku marna aayad buu fasiraa marna wuu ijtihaadaa oo asaga aragtidiiba aragtidiin wuxuu suuq ma laha aayada fasirteenna waaba kudiya qanjo waqad ataynaaku waa idinla nimid bihi mansuusa can illaah kitaabkii ilahay oo cad baa idinla bihi marka in kitaabki loo celiyo iyo in loo celiyo bimaa dahaba ilayhi salaf oo ah inuu kalaam ullaahi yahay sifa min sifaati mansuusan isagoo cad can illaahi ka cad